بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عمرة الحديبية حديبية ماشا اللي يراهدو عمرة ذي ووقت النبي صلى عمرة يستي حديبية لغو حري وقد بوايي أي عنوان كان مصنف كأودغي waxaa kaloo la yidhahdaa sulxu lxudaybiyana waa la yidhaahdaa waxay dhacday sanadkii lixaad bishii dilqacda kowdeedii ayay khaswadaasi dhacday ee cumradaasi ay dhacday wakhtigeeda uu ahaa ama sulxiga uu dhacay sababta ay ahayd ee cumratul ay ku dhacdayna waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam oo madiino joogo ayaa wuxuu ru'yo ku arkay asaga iyo asxaabtiisa oo masjidulxaraam tegey oo cumraystay iyaga oo aaminiin ah qaarkoodna ay madaxa xiirteen qaarna ay gaagaabiyeen marka maadaama ru'yada ambiyadu ay ka mid tahay jus-un min alwaxyi qayb waxyiga ka mida ay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu maaragtay ku soo baxay isagoo ciidan oo saxaabadiisa ahu muhaajiriin iyo ansaar ka kooban wato ayuu halkaa iyo maka soo aaday markaas dadkii reer madiina gaararkeeda degganaayee acraabta ahaa ama reer baadiyaha ahaana inay soo baxaan buu nebigu ka dalbay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaar badan way ka cudur daarteen oo ma ayan soo bixin ayagoo ku cudur daaranayo odhanayo maalkeennaanu ku mashquulnay ahalkeennii baan ku mashquulnay kelimaadkaasay ku cudurdaaranaya markuu nebigu soo noqday laakiin waxay aaminsanaayeen siduu rabbi sheegay waxay aaminsanaayeen nebigiiyo saxaabadiisu inayan soo noqon doonin maxaa yeele quraysh oo looga baxsan waaye madiina oo ay intaasoo jeer soo weerareen ha la aado waxay u arkeen yani baaba inay dhammaanayaan arrintaas bay aamineen sidaa darteed bay marka uga baaqdeen weyaan alkhuruuju lilcumrati wاlnuzuulu biاlxudaybiya bixitaankii cumrada loo baxo iyo degitaankii xudaybiya meesha la yidhaahdo la degay xudaybiya waxay ku taallaa meel maka hal maalin looga socdo ayay u jirtaa maka oo meel u dhow weeyaan marka degitaankii uu degay xudaybiya iyo bixitaankii oo cumrada u soo baxay iyo musanifka arrintan kaga hadlaya halkan kaga hadlaya weeyaan ra'aa rasuulullaahi sal allahu calayh waalih wasalam rasuulka alleh calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay filmanaami hurdadii dhexdeediibu wuxuu ku arkay wahuwa nebigu oo fi lmadiinati madiine dhexdeeda joogo iyo wuxuu ku riyooday annahu nebiguba dakhala inuu galay huwa asaga rasuulka iyo wa asxaabuhu saxaabadiisaba inay galeen almasjid alxaraama masjid alxaraam oo maka ihi maka ku yaallaa inay galeen aaminiina ayaga oo kuwa aaminaho dagaal iyo shidaba ka aamin ah muxalliqiina ayagoo ah kuwa xiiray ru'uusahum madaxyadoodii xiirtay markay cumraysteen dabadeed wa muqasiriina timihiina gaagaabiyey oo qaarna ay madaxa xiirteen qaarna ay timihii ay gaagaabiyeen faahbara nebiga wuu warramay bidaalika arrinka ru'yadaasi almuslimiina muslimiintiibuu u sheegay ru'yadaas baan arkay buu yidhi wa ahbara nebigu wuxuu haddana u sheegay annahu yuriidu alcumra cumro inuu doonayo oo ru'yada inuu tabaqaba uu rabo inuu fuliyo uu doonayo ru'yadaasi ayuu nebiguna maaragtay saxaabadiisa u sheegay wastanfara wuxuu bixitaankoodii dalbay oo istinfaar ku sameeyo soo baxa uu yidhi alacraaba reebaadiyihii alladiina acraabtii xowlahu nebiga gaararkii ahaaye madiina dhinacyadeeda deganaa na soo baxuu yidhi oo na keena yani istikfaar buu ku sameeyey inay soo baxaan buu ka dalbay maxaa yeeleyani meesha loo socdaahi waxa weeye waa quraysh iyo makaa loo socdaa marka sidaa darteed wuxuu yidhi balna keenow intaasoo dagaalna qabsadaaye fa abta'uu way dib dhaceen oo ma ayan soo raacin nebiga calayhi salaatu wasalaam reebaadiyihii in badanoo ka mida ma ayan soo bixin wadanuu waxay maleeyeen an lan yanqaliba alrasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abada an lan yanqaliba inuusan soo noqonaynin alrasuulu rasuulka oo nebiyulaahi muxameda ah iyo wlmu'minuuna dadkii mu'miniinta ahaayee saxaabadiia ilaa ahliihim ahalkooda inayan u soo noqonaynin abadan weligood say u baxeen inay tahay oo meeshaa lagu tirtirayo arrintaas bay aaminsanaayeen laakiin markuu nebigu soo noqday arkaan cudurdaar beena bay la imaanayaan wey taana ilaahay wuu ka warramay markii suuratulfatxi ay soo degtay ayuu rabbi markay cudurdaarka soo qadimeena yidhaahdeen shakalatna amwaaluna waahluuna ayuu rabbi ku beeniyo yidhi bal danantum an lan yanqaliba alrasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abada wazuyina dalika fii quluubikum wadanantum danna asaw waku kuntum qowman buura yacni waxa weeye waxaad malayseen malaha xunka ah waana midka idin halaagay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wey marka watakhallasuu qaa'iliina yacni takhalluska halka hadda waxaa loo jeedaa haritaankii ay hareen cudurdaarka ay kaga fakadeen baa loo jeeda watakhallasuu way cudurdaarteenoo yacni waxay kaga baxsadeen dembigii ay galeen bay waxay rabaan inay kaga baxsadaan hadalkan soo socdo wa watakalasuu way cudur daarteen qaa'iliina ayagoo odhanayo shaqalatnaa amwaaluna wa ahluuna fastakfir lana shaqalatnaa waxaana mashquulisay oo raacitaankaadii inaan ku raacnay naga reebay amwaalunaa xoolaheennii iyo wa ahluunaa ahalkeennii intaan xoolaha uruurinino daba taagnayn baan ku mashquulnay iyo maaragtay ilaaladoodii ahalkeennii ilaaladiisii baanu ku mashquulnay iyo yacni danahoodii ka shaqayntoodii ee fastakfir lanaa dembidhaaf noo weydii rasuulka allow hadalkaasay yidhaahdeen weeyaan marka waa midda ilaahay uu oran doono intaysanba kelimaadkan odhanin oo nebiga xudaybiya uu joogay iyo suuratulfatxi ay soo degtay ayuu rabbi aayadaha hore u sii sheegay markiuu nebiga madiine yimidna sidaasay ku cudur daarteen sayaquulu laka almukhallafuuna min alacraabi shaqalatna amwaaluna waahluna fastakfir lana yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim yacni waxay dhihi doonaan kuwii reebaadiyaha ahaayee haray yaa waxay odhan doonaan maqnaan maalkeennii iyo ahalkeennaana shuqliyey dembidhaaf noo weydii laakiin hadalkaas alla wuxuu yidhi yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim carabkooda waxay ka leeyihiin waxaanan laabtooda ku jirin bay ka odhanoo been ah ayay sheegayaan weyaan wakharaja rasuulu llaahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulka alla wuu soo baxay oo madiinuu ka soo baxay yowma alinaini maalin isniina buu soo baxay hurata dilqacda bisha dilqacdo la yidhaahda bilowgeedii kowdeedii ayuu soo baxay sanati saadisa sanadii lixaadoo min alhijrati ka mid ah ayuu soo baxay hijradii nebiga ka mid wakhtigii laga soo bilaabo sanadkeedii lixaad ayuu nebigu madiine ka soo baxay fii min almuhaajiriina walansaar fii alfin kun dhexdii asagoo ku sugan iyo waarbacimiatin afar boqol oo min almuhaajiriina walansaar muhaajiriintii ansaartii ka mida ayuu la soo baxay nebigu kun iyo afar boqoloo saxaabadiiya buu la soo baxay marka wuxuu rabaa inuusan dagaal u socon inuu nabigu caddeeye cumro keliya uu rabo wasaaqa wuxuu soo kaxeeyey nebiga macahu la jirkiisa alhadiya hadyigiibuu soo kaxeeyey xoolihii lagu qali lahaa meeshii maaragtay ay ku xalaal noqdaan maka lagu qali lahaa oo qofka muctamirka ah ama qofka xaajiga hadyiga ou qaado oo kacbada geeyo xoolahaasuu soo kaxaysta nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu u soo kaxeeyey hadigaasi liyaclama annaasu dadku inay ogaadaan annahu nebiga calayhi salaatu wasalaam lam yakhruj inuusan soo bixin muxaariban asagoo mid dagaalamaya ah dagaal inuusan u soo bixin bal muctamiran bal kharaja inuu soo baxay muctamiran isagoo cumraysanaya cumro keliya cibaado u socdaaye dagaal uma socdo inay dadku ogaadaan daraaddeed buu sidaas nebigu hadyiga usoo soo kaxaystay weeyaan falamaa balaqa markuu nebigu gaaray dalxulayfata meesha yacni dulxulayfe la yidhaahdo oo ahaa miiqaatu ahlilmadiina ree madiina meesha ay cumradii xajka ka xarmadaan ah markii uu meeshaas soo gaaray yuqallad alhadya hadigii oo xoolihii oo waday iyo u qoor xiray yacni qoorta wax u geliya calaamad buu u yeelay weeyaan marka waxay taqliidka ugu samayn jireen hadiga yani maaragtay inta lagu xiro baasha mayraxda la yidhaahdo oo kale ayaa waxaa lagu xiri jiray kab oo kale iyo waxyaalo badan oo shay tusinayo waxaan inuu hadyi yahay ayaa loo xiri jiray wey kabahoo kale iyaa laga soo laalaadin jiray inuu yahay hadyi yahay si loo ogaado wa ashcara nebiga xoolihii buu ka dhiijiye dhiig buu ka keenay oo ishcaarka waxaa la yidhaahdaa isaguna yacni hasha kuruskeeda ayaa la daloolinaya dhinac baa laga daloolinaya yani maaragta waa lagu waxbaa lagu mudayaa mididii iyo wax lamidkaa lagu mudi dhiig baa laga keenaya dhiiggaasaa marka la marinayaa inuu waxaan hadyi yahay si loo ogaado weeyaan marka yani labada jaaniboo kuruska uu leeyahay yaa maaragtay midkood ayaa la mudaya markaasaa dhiiggaa laga keenaa ishcaarkana sidaasaa la yidhaahdaa si loo ogaado marka nebigu inuu umro u socdo weyaan wa axrama wuxuuna xarmaday idalxudayfa markuu joogay ayuu wuxuu xirtay bilcumrati cumradiibuu xurtayo labayka bilcumrati buu yidhi cumradiibu sidaa u xarmaday weyaan uma saara nabigu wuu socday calayhi salaatu wasalaam xataa balaqa cusfaan meesha cusfaan la yidhaahdo ilaa uu gaaro oo waa meel kilomiter u jirto maka u jirto weeyaan cusfaan meesha la yidhaahda buu gaaray fajaahu markuu halkaa degay fajaahu waxaa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam caynuhu yani ilaaladii uu dirsaday ayaa u yimid weeye marka macaani badana yeelataa jaajuuska waa layidhaahdaa cayn yani waxaa la isha cayn baa la dahabka caynaa la isha biyaha ahee meesha ka burqada cayn baa la macaanidaasoo dhan bay kulminaysaa weyaan marka hadda waxaa loo jeedaa qofkii uu nebigu dirsadayo yani tajasuska iyo taxasuska loo diray inuu arrimaha cadowga soo baaro arrimaha cadowga inuu soo baaro kii loo diray ayaa nebiga u yimid weyaan wa ahbarahu markaasuu nebigu wuxuu u sheegay ninkii nimankii ilaalada ahaayee la dirsaday anna qurayshan quraysh nimankii la yidhaahdaa mujmacuuna inay goosteen kuwa ku kulmay ay yihiin maxay ku kulmeen cala alqitaali dagaal in nebiga lala diriro leanna inuu soo baxay way ogaadeen ayaguna waa isdiyaariyeen waan waxay ku dhaaranayaan wallaahi laa yadkhulu makkata canwa yacni bilkhasab kuma soo geli kara bay yidhahdeen wallahi muusan maxamed soo gelaynin way diideen weeyaan iyo wasadi lmuslimiina waxay kaloo goosteen oy ku heshiiyeen ay ku kulmeen wasadi lmuslimiina muslimiinta jeedintoodii iyo celintoodii can ilbayt alxaraami baytulxaraamkii kacbada laga celiyo aysan umraysanin dagaal iyo ayadoyna muslimiintu soo gelin maka labadaas arimood bay goosteen weeyaan sidaasuu nebigu usoo sheegay qofkii maarata warbixinta u keenaya wey wa kaanat qurayshun qurayshna waxay ahayd qad nasaluu kuwa degay bidiituwa meesha diituwa la yidhaahdo waa meel qurba maka wey maka xoogaa ka soo baxeen ayaguna oo dhankii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo socday iyo ciidankiisii bay horteeda yimaadeen meeshaas marka waa yani waa mawdicun qurba maka baa la yidhaahdaa maka meel u dhowaadii duwa la yidhahda bay degeen wey markay halkaa degeen yay ayaguna ciidan dirsadeen wa arsaluu waxay direen khaalid bna alwaliidi ninkaas yani khaalid ibna alwaliid la yidhaahdo ayay direen oo ciidanka mushrikiinta ka mid ahaa bay fii miatay farisiin laba boqoloo faras ayayna la direen dhexdooda isagoo laba boqoloo faras fardooley ah oo kuwa dagaalamaya ah fardo saaran isagoo madax u ah bay khaalid soo direen ilaa kuraaci alkhamiim meesha kuraaci alkhamiim la yidhaahdo ayay u soo direen kuraaculkhamiimkana waa meel cusfaanka ay nabiga meeshay degan yihiin sideed mayl u jirto weye aad ugu dhow weeyaan halkaasi ayaguna halkaa tag bay yidhaahdeen naga sii hormar oo u sii dhowow maxamed iyo maaragtay ciidankiisa usii dhowow bay yidhaahdeen marka kuraaculkhamiin bay u soo direen kuraacu aniimtana wuxuu leeya waa qariiban min cusbaana meesha cusbaan la yidhahdo nebigii asxaabtiisu ay degeen meel u dhow weeyaan maxaa loo soo diray khaalid maxay quraysh u soo dirta asagoo laba boqoloo fardooleye wato liyasudda inuu xiro khaalid aariiqa waddadii annaafida gelaysay ilaa maka maka gelaysay inuu ka xiro nabi maxamed iyo saxaabadiisa ka hor istaago marka meelay maraanba ha waayeen weyaan kulmiyey ayay kulmiyeen weeyaan qabaa'il fara badanoo isba haystay ayaa axaabiisha la yidhaahdaa waa majmuuca min alqabaa'ili taxaalafuu cinda jabali xibshin baa la yidhaahdaa waa koox qabiilo ah oo isku tegey oo heshiis iyo maaragtay ku galay waxaa la yidhahdaa isbahaysi buurta la yidhahda xibshi la yidhahda sidaasaa lagu magacaaba marka waxay soo kaxaysteen qabaa'ilkii isbahaystayna quraysh way u yeerteen maxay ugu yeerteen liyuciinuuhum hadday dagaal galaan inay u kaalmeeyaanoo garab istaagaan bay u soo wateen weya halkaa markay marayso faistashaara rasuululahi sal allah calay wasalam nebigii wuxuu ogaaday quraysh labadaa arrimood inay goosteen imma inay dagaalamaan iyo inay ka hor istaagaan inay dagaalamaan inay muslimiintu u diidaan kacbada labadaasay goosteen sidaa darteed bay maka uga soo baxeen ciidankii fardoolaydan iska soo hormariyeen marka waa dad dagaal u diyaara wey nabiga marka saxaabadiisa uu la tashaday fastashaara wuu la showray rasuululahi sal la alay wasalam rasuulka alle saxaabadiisa buu la showray hal yuhaajimu yuu weerarayaa ma weeraraa calaa ahaali almujtamiciina kuwaan is-urursaday ahalkoodii oo min alaxaabiishi axaabiishtii ka mida kuwa isbahaystay kuwaas ahalkoodii ma weeraraa ow amase yaqsidu lbayta baydkou aadaa weya kuwaan is-urursaday oo inay la diriraan doonayo ahalkoodii oo bannaankaa degan maka bannaankeeda degan inuu weeraro oo marka si ay dhabar jab ugu noqoto iyo inuusan weerarine toos uu beydkiisii u aada labadaasoo nebiga saxaabadiisii kala tashaday wey ow amase yaqsidu inuu u qasdo albeyta kacbadii uu qasdo kolkaa faman saddahu qofkii hor istaago oo ka celiyaaho ka reebaahi beydkii yuqaatiluhu marka uu nebigu la diriro labada arrimood buu kula yacni dadkii kula tashaday faqaala abu bakrin radi allaahu canhu abubakr sidiiq baa wuxuu ku yidhi rasuulku wuxuu ku yidhi ji'naa waa nimid halkan waxaan u soo aadnay muctamiriina annagoo cumraysanaya kuwo cumraysanaya ah laa muqaatiliin kuwa dagaalamaya annagoonan ahayn baanu halkaan nimid faman xaala qofkii kala dhex galo baynanaa annaga iyo bayna albeyti beytkii kacbada aan u soconnay iyo annaga qofkiina kala dhex galoo noo diidaahay qaatalnaahu qofkaas waa la dirirayna waa la dagaalamayna faqabila nabiyu sal allahu cala wasalam nabiga wuxuu aqbalay hada ara'ya ra'yigaas abubakar uu soo jeediyey oo kii damba ah ahaa nabiga taladiisa labadii arimood tii dambe ahaydoo yidhi ow yaqsidu lbayta faman saddahu yuqaatilu arintaas oo abuubakarna uu sii xoojiyey ayuu nabigu aqbalay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu halkaa markuu marayo ayaa waxa weeye muslimiintiio salaad tukanayo baa waxaa arkay khaalid binulwaliid oo labadii boqoloo ciidankaa wato salaatu duhur ayagoo tukanayo markaasuu wuxuu yidhi ayagoo qaflo ku sugan oo ama rukuucsan ama sujuudsan maanba qaflo ku qabto oo markaa ayaga dhamba aan baabi'inno weerar ku qaadno saas hadalkaasuu yidhi markuu arrintaas ay goosteen asagii ciidankiisii ayaa salaada casar bay rabeen duhurkii ka tegiye salaada casar aan weerarna markay goosteen ayaa allah salaatul khoof marka soo dejiyey markaasaysan fursaddii ay rabeen ay waayeen weeyaan wara'aa khaalidun khaalid baa wuxuu arkay almuslimiina muslimiintii oo fii salaati duhri salaadii duhurkaa dhexdeeda ku jiro salaadii duhur tukanaya buu arkay wahum ayagoo yarkacuuna rukuucayo wayasjuduuna sujuudayo faqaala markaasu wuxuu yidhi laqad kaanuu waxay ahaayeen calaa khiratin ay calaa afla caaisho iyo khaflo kuwa ku sugan haafiliin bay ahaayeen low kunna haddaanu ahaan lahayn xamalnaa kuwa weeraro calayhim ayaga weeraro markay khaflada ku jiraan saas baa ficnaan lahayd wey yacni lakaana axsan wey taasaa wanaagsanaan lahayd markay sujuudda ay ku jiraan inaan maaragtay annagana weerar ku qaadno uma qarara wuxuu go'aansaday khaalid an yahjuma inuu weeraro muslimiintii atnaaa salaati alcasri maadaama duhurkii ay tukadeen oo tow arkaya salaaddii duhur ay tahay salaada casar dhexdeeda markay galaan inuu weeraro ayuu goostay weeyaan kolkaasaa faanzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey salaata alkhawfi cabsida salaadeedii oo yuu soo dejiyey bayna aduhri waalcasr salaaddii duhuri salaada casar dhexdeeda ayuu soo dejiyey markaasaa fafaatathu lfursa khaalid waxaa ka tagtay oo waayey fursaddii ou rabi inuu muslimiinta ku gaado ayaa u suuroobi weyday maxaa yeele salaatulkhowfka aslan waa musaafiriin laba ragcaday tukanayaan marka yacnii waxa weeyaan haddii aysan cinda iltixaami alxarbi aysan ahayn labada ciidan haddaynan isdhexgelin hadday isdhex galaan ayadu waxa qof ma jirto labada ciidan markii laisdhex galo qof walbaba siduu u suurowdo ayuu ku tukanaya marka hadday jiif tahay hadday fadhi tahay hadday orod tahay hadday istaag tahay sidii uu ku tukan kara buu ku tukani laakiin markii labada ciidan ay kala fog yihiin haddii lqibla ay ka yimaadaan oo cadowga uu qiblada xigo muslimiintuna qiblada u jeedaan markaasoo kale waxa weeyaan dadka sufuufay laga dhigayaa safka hore yani imaamka waxay la tukanayaan hal ragcay la tukanayaan ragcadaa markii ay kulligood waa lala wada xiranaya salaada imaamkaa lala xirani markii imaamka lala wada xirto rukuucda iyo sujuudda safka hore ayaa la rukuucayo la sujuudayo safka dambena waa taagnaanayaayo ilaalow ku jiraa weeyaan markii ay soo kacaan kuwa safka hore imaamka ayay markaasi safkii dambena rukuucdoodii sujuuddoodii ayay la imaanayaan haddii hayra itijaahi lqibla uu ka yimaado qiblada aysan muslimiinta u jeedine ama bari ay u jeedaan ama galbeed ay u jeedaan ama dhinac kale ay u jeedaan markaasoo kale qiblada ka jeedaan ayadana imaamka qiblada qaabilayo markuu qaabilo safna cadowgu hor istaagaya sufuufta kalena imaamkay la soo tukanaya hal ragca markuu tujiyo oo halkaa ragca imaamka istaago halka ragca soo istaago way ka goosanayaan kuwii la tukanayay salaadoodabay dhammaystiranayaan ragcadii markay dhammaystiranaya asna qiraa'adu imaamkii dheeraynaya way salaamo noqsanayaan cadowga wejigiisa hor istaagayaan qoladii cadowga wejigiisa joogtay baa ragcadii dambana imaamka la tukanayso oo la dhammaystiranaysa weeyaan marka salaada labadiisa ragca dhamaysto tii u hartay ragcadii u hartay bay haddana la imaanayaan wey marka arrintiiba yacni dadkoo wada sujuudsan ayuu rabay khaalid inuu arko laakiin ma aynan dhicina qaarna waa sujuuda qaarna ilaalay ku jiraan marka fursadii sidaas ayay uga tagtay weyaan nebiga markuu quraysh arkay noocaa sida ay u dhaqmayaan ayuu wuxuu ku yidhi yaa weyxa qurayshin laqad akalahum alxarbu quraysh halaageede yani dad uu dagaal cunay wey dagaal baaba cunay wey maada calayhim low khalluu baynii wa bayna saa'ir alcarabi aniga iyo carabta kale hadday isku kaaya daayaan maxaa dushooda ah wey ma isku kaaya daayaan buu leeyahay markaasuu nebigu wuxuu codsaday marka maadaama waddadii ay gooyeen oo khaalid iyo ay jareen ciidanka fardooleydii ay jareen waddo kale inuu maro ayuu nebigu rabay markaasuu saxaabadiisu wuxuu ku yidhi mar rajulin yakhruju bina calaa ariiqin hayra ariiqihim allatii hum biha yaana tusaya waddadooda wadda aan ahayn oo aan marno oon kacbadii u aadno yaa na tusayo qofkeebaa na tusayo markaasaa nin oo min bani aslam qabiilka layidhahda ka midii ayaa yidhi yaa rasuulallaahi anigaa ku tusaya buu yidhi markaasuu waddo aad u dhib badan oo dhagxaan ah oo aad u shiddo badan ayuu dhex mariyey oo muslimiinta ku rafaadeen ilaa markii dambe halkaa taniyatulmuraar meel la yidhaahdo ay yimaadaanoo xudaybiye u dhow ayagoo ku dhibtooday safarta ku soo dhibtooday intaa nebiga muxuu waddada uga leex sameexani inuusan dagaal u socon inuu u muujiye buu rabaa uusan dagaal yani u inuu tusa buu rabaa wey wa akhada rasuulu llahi sal wuxuu qaaday ariiqan wadda ayuu qaaday waddado aakhara kale oo hayra ariiqihim waddadoodii aan ahayn ayuu nebigu qaaday wey waddadoodii wadda aan ahayn buu qaaday fasalaka markaasuu wuxuu maray daat alyamiini dhanka midigta ayuu maray asfala maka maka hoosteeda meel ah oo dhanka xeebta jirta ayuu aaday weeyaan xataa balaqa ilaa ou gaaro aniyat almuraar meesha aniyat almuraar la yidhaahdo mahbat alxudaybiya xudaybiye hoobadkeeda ah ayuu gaaro meesha looga hoobanayo ayay agteeda tegey wey markuu meeshaa saniyatulmuraar ou gaaray laakiin weli xudaybiye wax yar ay u jirto falamaa balaqaha markuu yani saniyatulmuraar ou gaaray baa barakat naaqatahu barakat waxaa fadhiisatay naaqatuhu nabiga hashiisii ayaa arumatay iska fadhiisatay weeye fazajaruuha way canaanteen inay kiciyaan ayay saxaabadii yani u canaanteen hashii ku qayliyeen inay kiciyaan falam taqum mana istaagin faqaaluu markaase waxay yidhahdeen saxaabadii khala'at alqaswaa'u alqaswaa waxaa la yidhahdaa hasha nabiga calayhi salaatu wasalaam uu saarnaa oo gaadiidka u ahayd baa la yidhahdaa khala'at way daashay alqaswaa'u hashi qaswa la yidhahdo way daashay saasuu u fadhiisatay faqaala markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi hashiisa asagaa yaqaano hal daashana inaysan ahayn wuu garani faqaala rasuulka wuxuu hashaydan qaswa la yidhaahdaa ma ayan daalin wamaa daaka lahaa bikhuluqin dabcina uma laha inay daasho dabacadeeda kamid ma aha inay daasho weeyaan walaakiinse xabasahaa hashaan qaswaa waxaa xiray oo xabisay xaabisulfiili maroodigii allihii xabisay ayaa xabisay weeyaan oo maka ka xayiray wey xaabisulfiili can maka maroodigii allihii maka ka xabisay ayaa tanna xabisay weyaan marka maroodigii waagii uu abrahatal ashram watay oo ninkii xabashiga ahaa oo kacbada inuu dumiyo doonayay ayuu maaragtay markay kacbada yimaadeen oo ay u dhaqaaqeen jihatulkacba maroodigii qurayshna iskaga baxday ay u dhaqaaqeen inay kacbada dumiyaan maroodigii dhankaa markii loo jeediyo uma dhaqaaqay laakiin markii dhanka kale loo jeediyo waa soconaya allahaas xabisay oo waagaa kacbada ka ilaaliyey ayaa hashaana meeshan ku xabisay buu leeyahy uma qaala markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam quraysh buu wuxuu leeyahay yacni dagaalkan si un ay uga baaqdaan oo kacbada iyo xaramka dhexdiisa inaan lagu diririn wax keenaya oo tacdiimka beytka ilaahay la weyneeyo hadday iila imaan lahaayeen arrintaas waa u yeeri lahaa buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wallaahi ilaahay baan ku dhaartay uma qaala nabigu wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay laa yas'aluunii ima weydiistaan qurayshi khubtatan arrin oo yucadimuuna ay ku weyneynayaan fiiha arrintaa dhexdeeda khutadaasi xurumaat illaahi allah xurumaadkiisa waxyaalihiisa xurmada leh sida baydkoo kale iyo xaramkoo kale ihi ima weydiistaan ilaa hadday i weydiistaan actaytuhum iyaaha khutadaas waa siin lahaa yacni arrinkaasay i weydiistaan waa u yeeli badbaadi karo in ka xaramka dhexdiisa lagu dagaalamo wax alla wixii lagaga badbaadi kara hadday i weydiistaan waa u yeeli lahaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma zajaraha hashiisii ayuu canaantay oo kiciyey fawasabat markaasay boodday fataqadama nebigu wuu hormaray oo wuu aaday xataa nazala horaybuu u socday wey xataa nazala ilaa uu dego bilxudaybiyati meesha xudaybiye la yidhaahdo ilaa uu dego buu halkaasuu marka nabigeenna degtdegayoo saldhig ka dhigtay wey wajaa waxaa u yimid marka halkaa uu fadhiyo xudaybiya uu fadhiyo budayl ibnu warqaa ninkaa budayl ibnu warqaa la yidhaahdo oo fii nafarin koox oo min khusaacata qabiilada khusaaca la yidhaahdaahi ka midihii dhexdooda ah isagoo dad kaleo qabiilkiisa oo bani khusaaca wato ayuu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wa kaanuu nimanka la yidhaahdo qabiilatu khusaacana waxay ahaayeen naasixiina kuwa rasuulka allabay daacad u ahaayeen fa ahbarahu markaasuu yani ninkii oo budayl ibnu warqaa ah ayaa nebiga u warramay rasuulka wuxuu u sheegay anna qurayshan quraysh mustaciduuna inay diyaar u yihiin liqitaalihi nebiga la dagaalankiisa ay la diriraan iyo wasadihi inay ka jeediyaan oo u diidaan can ilbayt alxaraami yani can dukhuuli bayt alxaraami baytulxaraam gelitaankiisana inay u diidaan ayay arrintaas bay mustacid u yihiin diyaar u yihiin marna ma oggolaanayaan inaad beydka gasho maxaa yeele waxay leeyihiin carab baa ku sheekaysanayso maxamedow intaasoo oo nin wato baa xoog ku soo galay baana leeyahay marka dad ceebooba baan noqonayna ninka dagaalka naga dhexeeyey baa magaaladii xoog ku soo galay ma rabnaba yidhaha carab inay arrintaas ku sheekaysato ma ogolin inuu marna inoo soo galo wey faahbarahu rasuulu llahi sal l lay wasalam budayl ibni warqaa waxaa u warramay rasuulu llahi sal l lay wasalam rasuulka allah u warramay annahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa jaa inuusan u imaanin ila lilcumra cumro mooye wax kale inuusan u imaanin wma jaa inuusan u imaanin lilqitaali dagaal inuusan u imaanin waannahu nabiguna calayhi salaatu wasalaam mustacidun inuu diyaar u yahay lilhudnati wasulxi heshiis iyo deganaan inuu heshiis dadku ay ammaan helaan inuu diyaar u yahay xataa hadday amni keenaan inuu la heshiiyo inuu diyaar u yahay markaasuu wuxuu yidhi rasuulku hadalka sii wataay walaakiinse in abad qurayshun quraysh hadday diiddo sulxigii iyo heshiiskii ila alqitaala dagaal mooye wax kale hadday diiddo fa innahu nebigu yuqaatiluhum inuu la dagaalamayo xataa tubtaca ilaa la gooyo cunuquhu luquntiisa ilaa la jaro bimacnaa ilaa uu ka dhinto inuu dagaalamayo ayuu sheegay hadday dagaal mooye wax kale diidaan asna inuu dagaalamayo ilaa uu rasuulku dhinto qoortiisa la jaro inuu dagaalamay maxaa yeele wuxuu dhihi jiray fawallaahi laa azaalu ujaahidu hadallada laga soo guuriye wuxuu ahaa inuu nabigu yidhaahday oran jiray oo ku oranayay meeshaas wakhtiga uu joogo fawallaahi allah ku dhaartay laa azaalu ka zuuli maayo ujaahidu inaan ku dagaalamayo cala aladii bacanii allahu bihi cala ladii bacanii allaahu bihi allah towxiidku ugu soo diray iyo diinka islaamka inaan ku dagaalamayo yani maarata ka zuuli maayo xataa yudhirakullah ilaa ilaahay uu ka muujiyo oo diinka uu muuqdo oo shirkigii iyo wax xunoo dhanba uu ka muuqdo aw tanfarida haadihi saalifatu ama ay luquntaydu go'do oo aniga la idilo ma joojinayo buu yidhi inaan jidka ku jihaadayo weeye bayna rasuuli llahi sal alay wasalam wa qurayshin nebiga iyo quraysh wixii dhex maray oo ergooyinkii laysku dirdiray ah ayuu halkan noogu sheegi musanifka raximah ullah walamaa rajaca budaylu budayl markuu laabtay budayl ibnu warqaawi oo quraysh xaggeeda ou aaday yuu ablaqa daalika qurayshan warkii nebiga uu sheegay yuu quraysh gaarsiiyey wuu gaarsiiyey inuu nebiga dagaal u soconin inuu cumraysanayo haddays isku daydaan inaad la dagaalantaan asna inuu dagaalamayo arrintaasuu u sheegay weeye faarsaluu marka warkii ka dhagaysteen faarsaluu waxay soo direen mikras ibna xafsin ninka mikras ibna xafsin la yidhaahdo ayay soo direen fa qaala lahu rasuululahi sal alay wasalam rasuulka allah marka wuxuu yidhi mila maa qaala libudaynin nikras wuxuu ku yidhi faqaala lahu rasuulka ayaa faqaala lahu nikras wuxuu ku yidhi rasuulullahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu ku yidhi mila maa qaala libudayli budayl ibnu warqaa warkii uu ku yidhioo kale ayuu mikrasna u sheegay inuusan dagaal u imaanin cumro u yimid haddii la weeraran inuu isdifaacayo faarsaluu nin kalebay soo direen sayid alaxaabiishi ninkii axaabiishtii dadkii isbahaystay oo qabaa'ilkii taxaalufka iyo maaragtay isbahaysigu ka dhexeeyey sayidkoodii ayay soo direen oo magaciisa la yidhaahdaa alxulays ibn cikrima xulays ibn cikrima magaciisa la yidhaahdo bay soo direen falamma ashrafa markuu u soo dhowaaday xulays cala lmuslimiina muslimiintii markuu u soo dhowaaday qaala lahum saxaabadiibu wuxuu ku yidhi rasuululahi sal al wasalam rasuulka allah wuxuu ku yidhi haada min qawmin yucadimuuna alhadya fabcauuhu haada ninkaa soo socdo oo xulays ibnu cikrima la yidhaahdaa min qowmin dad buu ka mid yahay qolada uu ka dhashay buu nebigu tilmaamay dad buu ka mid yahay dadkaasoo yucadimuuna alhadya hadyigaan xoolahan aan xaramka u wadno dad qiimeeyo oo weyneeya buu ka mid yahay agtooda uu qiimo ku ee fabcatuuhu hadyigii dira ka horgeeyay intuusan noo imaanin ha arko inaanan dagaal u soconin markaas wuxuu arkay hadigii baa laga horgeyey fafacaluu saxaabadii way sameeyeen hadigii bay direen ayadoo maaragtay u xiran yahay qala'idkii u xiran yahay qoorta u xiran yahay ayadoo la ishcaariyo dhiiggii laga keenay waxaasay u jeedaan wixii o dhan buu arkay ay ka horgeeyeen hadigii buu arkay markaas wastaqbaluuhu ay qaabileen haddana saxaabadii yulabuuna ayagoo talbiyaysanayo labayk allaahuma labayk akhrinayo ayay u tageen wey ay ka hor tageen marka hadigiina waa arkay saxaabadii talbiyadii arinaysa labayk allahuma labaykana ahrinaysana waa uu arkay weyan marka arintaas baaba ku filnaatay oo deeqday maxaa yeele nebiga dadka wuu yaqaanaa ninkan inuu hadiga iyo qiimo weyn la leeyahay buu garanaya saasuu marka u tusay oo u yidhi saxaabadiisii tusa uu ku yidhi weyan falamaa ra'a alxulaysu ninka xulays la yidhaahdaa markiu arkay daalika hadiga iyo talbiyada oo labaykada la ahrinayo markuu arkay yuu yidhi subxaan allah ilaahay baa nusqaanoo dhan ka hufane allah hufnaantiise maa yembaqii ma habboona lihaaulaa'i dadkaan cumraysanayaahi an yusadduu in la celiyo canilbeyti beydka laga celiyaahi wax habboon ma ahan buy in beydka ilaahay loo diido dadkaan soo xarmaday ee cumrada rabaay wax habboon ma ahan wax wanaagsan ma ataxuju miyay xajinaysaa lahmun qabiilada lahmi la yidhaahdo wa judaamun qabiilada judaam la yidhaahdo wa ximyaru qabiilka ximyar la yidhaahdaa way xajinayaano waa cumraysanayaano kacbadii waa loo ogolyahay wa tumnacuna waana la reebi miya canilbeyti kacbadiibaa loo diidi ibnu cabdilmualibi cabdilmualib wiilkiisii oo muxamed ahna waa loo diidaya see ku dhici kartaa wiilku awowaa u ahaa in loo diido qabaa'il aan kacbada shaqadeedan waxba kulahaynan loo ogolaadaa wax dhici kara maaha buur wax suuragala ma ah markaasuu wuxuu ku yidhi halakad qurayshun quraysh way halaagsantay warabbi lbayti oo beytka ilaahaya macbuudkeedii baan ku dhaartay quraysh hadday sidaa yeeshay way halaagsantay ina alqawma marka hadalka quraysh buu ku leeyahay marka ina alqawma dadkii waa nebiga asxaabtiisii weeye atow way yimaadeen muctamiriina ayagoo kuwa cumraysanaya ah ayay yimaadeen ee dagaal uma imaanin falamaa samicat qurayshun quraysh markay maqashay minhu xulays markay ka maqashay daalika warkaa markay ka maqashay bay qaaluu waxay yidhaahdeen quraysh ijlis fariiso niyuu naga fariiso innamaa anta caraabiyun adugu nin reebaadiyaa tahaye naga fariiso bay dhaheen laa cilma laka bilmakaa'idi laa cilma laka cilmi kuuguma sugnaanaya aqoon aqoon bilmakaa'idi kaydka iyo dhagarta dagaalka uu leeyahay ma garanaysid reebaadiyaa tahay nimankaa khiyaanay wataane marka adiga ma garan kartid odayo naga fariisa bay dhahay min reebaadiyaa tahay annagaa khiyaanada iyo kaydka iyo dhagarta iyo annagaa fahmi karna saasay markay intaas odagaa ku yidhaahdeen bay nin kale soo direen uma arsaluu waxay soo direen curwata bna mascuudin aaqafiy curwata bna mascuudin athaqafiya ninka curwat ibnu mascuud la yidhaahdo oo reer faqiih ka midii ayay soo direen fa jaaa wuu yimid oo nebigu u yimid wa kallama la hadlay yani wixii ou wataybu warkuu wato u sheegay fa qaala lahu rasuulu llahi sal alay rasuulka alla ayaa marka curwo wuxuu ku yidhi mila maa qaala libudayrin budaylibna warkaa hadalkii uu ku yidhi oo kalebuu ku yidhi oo ah inuusan dagaal u soconinoo cumro uu u socdo faqaala markaasuu curwo wuxuu yidhi hadalkiibuu ku laabtay wuxuu yidhi ee muxamadu muxamadow ara'ayta bal ii warran akhbirnii wey low ista'salta haddaad jirid goyso qawmaka dadkaada isti'saal ku samayso oo tirtirto hal samicta ma maqashay biaxadin qof oo min alcarabi carab ka mid ijtaaxa tirtiray ahlahu dadkiisii ahalkiisii baaba'shayoo tirtiray qablika adiga ka hor adiga dadkaagibaa baaba'say buu leeyahay marka qof kaa horreeyey oo carab ka mida ah, oo dadkiisii tirtiray miyaad garanaysaa buu yidhi bal ii warna hadduu marka haddaad layso oo inta dagaalantaan quraysh aad tirtirto ahalkaagii umbaad baabi'isay buu leeyahy wain takun ilukhra tan kale hadday noqoto oo adiga aadan guusha helina lagaa guulaysto wey ay ilhaziimatu bika hasiimadii iyo jabkiina bika adiga uu kugu dhaco oo aadan guushii gelin oo lagaa adkaadana wuxuu leeyahay fa innii aniga araa waxaan arkayaa xawlaka gaararkaaga inay yihiin awbaashan xawlaka baan waxaan ku arkaa awbaashan kuwa isi soo bahaystay oo isi soo urursaday ayaan maarata isku keenkeen ah ayaan dhinacyadaada ka arkaa oo min annaasi dadkii ka mid ah dad aad meelo kale ka keensatay ayaan maaragtay u arkaa buu leeyahay kuwaasoo jadiiruuna owla ku ahoo ku habboonaan badan an yatrukuuka inay kaa tagaan wayafiru ayna cararaano adig kaa cararaan oo markaa adigana meesha lagugu dilo markay kaa kala ayaacaan marka dadkaas ayaan arkaa inay kugu hareeraysan yihiin wuxuu leeyahay saxaabadiisii wuxuu leeyahay yani dad adiga ku difaaci kara ma aho markay dhabti noqoto waa kaa kala yaacayaan weyan markaasaa keligaa soo haraysaa adna markaasaa lagu dilayaa weyan faradda calayhi waxaa celiyey hadalkiisaas yani curwat eh, bn mascuud waxaa ku radiyey abubakrin abubakar baa ku celiyey warkii oo ku radiyey asagoo oranayo umsus badran laata umsus dhuuq badra laata yani sanamka laata la yidhaahdaa kantarkiisa dhuuq saasuu leeyahay n saasaa le badriga waxaa la yidhaha baalka yani maarata dumarka ay leeyihiin oo yarkaa laga dhiijiye marka la gudayo baa badriga la yidhahda badru baa la dhahaa marka kaa sanamkaadaas wixiisa xun dhuuq buu yidhi anaxnu ma annaga nafiru cararayno canhu nabiga ka cararayno saasuu li ma annagaa nabiga ka cararayno oo leedahay dad isku keenkeeno kaa yaacayo wey miyaadna leedahay buu yidhi marka falam yastaic buu yidhi falam yastadic ma uunan ninka la yidhaahdo curwata bnu mascuud an yarudda inuu celiyo calaa abi bakrin abubakr hadalkiisa inuu ku celiyo ma uunan awoodin uma jawaabin hadalkaas oo caydoo abubakar uu ku yidhi ugama uusan jawaabin wey sababta uu jawaabi waayo waa maxay liixsaani abi bakrin ilayhi lixsaani abi bakrin abubakar wanaaggii ou u falay ilayhi curwata bnu mascuud min qabl horay oo ugu gala darteed ayuusan ugu jawaabin ixsaan baad ii gashay darteed baan kaaga aamusay buu leeyay وكان عروة عروة بن مسعود الثقفي وحوءها يأخذ مدقات مدقبته لحية النبي صلى الله عليه وسلم نبي قركيسة أيو قبني حين يكلم مركو حضلي نبي قرف الرياء مركو إنو حضل ربو نبي قرك كل يو قبسني fakaana muiirau bnu shucba saxaabiga muqiiratu bnu shucba la yidhaahdana wuxuu ahaa yadribu mid garaacayo yadahu ee yada curwata bni mascuudin curwata bni mascuud gacantiisa ayuu ku dhufanayay binacli sayfi seefta galkeeda dabadiisabuu ku dhufanaya birta yartaa ku taallo ayuu gacanta uga marka نعل الصيف waxaa la yidhahdaa waa xadiidatun fii asfali jifnati asayfi baa la yidhahdaa seefta galkeeda galkaas meeshiisa hoose oo ugu dambayso birta yartahay ku taallo ayaa la yidhaahdaa ee eh, seefta ma aha wuxuu gacanta uga dhufanaya galkii seefta ay lahayd buu uga dhufanaya gacanta markuu nebiga la soo aadaba dhag buu ku siinayay maaragtay curwat eh, muqiirat bnu shucba ayaa gacanta kaga dhufanaya wey labadoodana waa laba ninoo ilmo adeera wey curwaha nabiga la hadlay mushrika iyo saxaabiga nebiga ilaalinaya muqiirat bnu shucba waa laba ilmo adeera weeyaan markii uu gacanta uga dhufta ayuu wayaquulu wuxuu odhanaya muqiirat bnu shucba odhanaya akhir yadaka can lixyati rasuuli illahi sal l alay wasalam akhir dibdhig yadaka gacantaada dib u dhigo celi ka celi can lixyati rasuulilahi sal alay waslam nabiga garkiisa ka celi buu yidhi gacantaada dib uga dhig buu odhanaya markaasaa curwat bnu mascuud weydiiyo yidhi war gacanta igu dhufanaya waa markaasaa loo sheegoo waa muhiirat bnu shucba markuu ogaaday ninkii in adeerkiiya inuu yahay faqaala lahu wuxuu ku yidhi curwatu curwabaa wuxuu ku odhanayaa muhiirat bnu shucbaba wuxuu ku yidhi ee hudar yani midkaan ballanfuryada badano oo ballanka aan lahayno wy alastu miyaanan ahayn ascaa mid maaragtay shaqeeyey oo hagaajiyey fii khadratika ballanfuryadaadii aad dadkii ku samaysay dadkii aad dishay xoolahoodii qaadatay ninkii ka shaqeeyoo wanaajiyeso aniga ma ahayn buu leeyahy yani nin yahobxunka ah uu leey ballanfuryada badan leh marka macnaheedu waxa muqiirat ibnu shucba intuusan soo islaamin shiikhuna wuu tilmaami doona waa arki doonaaye ayaa niman saaxiibba la ahaa wakhtigii jaahiliga isla ahaayeen saaxiibbay ahaayeen markaasuu nimankii saaxiibbada la ahaa ayuu intuu ayagii laayayba xoolahoodii qaatay markaasuu muddo kabacdi soo islaamay nebiga markuu u tegey ayuu nebigu wuxuu ka aqbalay islaamnimadii ka aqbalay xoolihii oo watan waa ka diido wuxuu yidhi xoolahan shaqo kumalihi ama alislaamu fa aqbalu nebiga saasuu ku yidhi islaamnimada waan kaa aqbalaya wa ama almaalu xoolahan aa wadatana falastu minhu fii shayin wax danoo aniga aan ka leeyahay ma jiro xoolo khiyaano lagu soo qaatay oo lasoo khiyaanay shaqo kumaligii buu yidhi la tag markaasaa waxaa u istaagay ninka la yidhaha curwata bnu mascuud yaa qadiyadii istaagay xoolihiina dadkii siiyey diyadii dadkii ou dilay buu bixiyey muqiirat bnu shucba wixi uu sameeyey uu bixiyey marka taasuu xusuusinaya wy marka sidaasuu ku caynaya leeyahay ee qudar yani waxaan xal waa soo sheegna wasankaas waa ragga markaa ragga iyo dumarka markay carabta u kala caynayaan cayda ragguna wasan buu dumarkuna wasan buu leeyahay malik fi lkhulaasa uu ku tilmaama alfiyihiisa markuu tilmaamayo wuxuu yidhaahdaa wa fii sabi اlunha wasnu khabaafi wاlmru haakada min aulaai washaaca fii sabi dukuuri fucalu walaa taqis wajura fi shicri fulu yani sidaasuu yidhaahda wuxuu yidhi yani dumarka caydooda wasan la yidhahda khabaafi baa lagu cay yaa khabaafi baa la yidhahda tii xumayday yaa fasaaqi yaa lakaaci baa la yidhahda saasoo kalea la dhaha amaa ragga marka yani maaragtay in lacaayo la rabo wuxuu leeyahy washaaca fii sabi dukuuri fucalu wasanka fucal la yidhaahdaba ragga yaa udar iyo yaa lukac iyo yaa fusaq iyo baadihi midkaan faasiqa ahow ballanfuryada badanow lakaca aho khayrka daranow waxaasoo kale baad oranaysaa wey marka sidaa wasankaasu ku caayay wey wa kaana muiiratu muhiiratu bnu shucba wuxuu ahaa ibna akhii curwata curwata bni mascuud aaqafi ina adeerkii ayuu ahaa wa kaana qatala wuxuuna ahaa curwa mid dilay qawman dad yani qawman saxiba fi ljaahiliya dad uu waqtigii jaahiliga la saaxiibay ayuu dilay wa akhada amwaalahum xoolahoodana waa uu soo qaatay weye uma jaaa markaasuu yimid nebigu u yimid faaslama markaasuu islaamay falam yaqbal ma usan aqbali minhu min almuhiirati bni shucba rasuululahi sal ala alay wasalam rasuulka alle kama uunan aqbalin ila alislaam islaamnimada mooye wa kaana curwatu curwat ibni mascuudna wuxuu ahaa asagoo mushriga yasca fii dalika maadaama in adeerkii ou ahaa arrintaa mid ka shaqeeyey buu ahaa fa ashaara markuu leeyahay ee hudar markuu leeyahay alastu asca fii qadratig markuu odhanayo wuxuu ahaa fa ashaara wuxuu tilmaamayey biqadratihi dacwatihi ballanfuriyadiisii ilaa haadihi alqadiya qadiyadaas oo taas ah ayuu u jeeday oo isaga u hagaajiyey weyan wara'aa curwatu curwabaa wuxuu arkay intuu nabiga la joogay tacdiima saxaabati saxaabada nebiga weynayntoodii ay weynaynayeen lilnabiyi sal allahu calayh ali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam tacdiimintii iyo weynayntii ijlaalkii tawqiirka agtooda uu ku leeyahay ayuu arkay falama rajaca markuu laabtay curwat bnu mascuud quraysh oo u noqday falama rajaca ilaa qurayshin wey qaala liqurayshin quraysh buu wuxuu ku yidhi ee qowmi dadkaygow laqad wafadtu waxaan wafdi u tagayoon aaday waxaan aaday cala almuluuki boqorradii oo maaragtay ilbaxnimada carabta ka sarraysay lahaa ayaan bilaadoodii anoo wafdiya tegay buu leeyahay laqad wafadtu waxaan aaday cala almuluuki boqorradii baan u wafdiyey wafdi ahaan ugu tegey calaa kisra boqorka kisra la yidhaahdo oo nimanka farisiyiinta la yidhaahdo ama eraaniyiinta boqorkoodii ahaa yani calaa qaysar boqorka ruumaanka madaxda u ahaa oo qaysar la yidhaahdana waa u wafdiyey wafdi ahaan baan ugu tegey wnajaashiyi wa cala najaashiyi boqorkii xabashada oo najaashi la yidhaahdana waan tegay dhulkooda waa soo wada arkay wallaahi allaan ku dhaartay maa ra'aytu ma aanan arag malikan nin boqora oo yucadimuhu ay weyneeyaan asxaabuhu saaxiibbadiisa ama dadkiisa ay weyneeyaan maa yucadimu waxa ay sida ay u weynaynayaan asxaabu muxamadin muxamed asxaab asxaabtiisa muxamadan nabi muxamed ay u weynaynayaan weynaynta nabi muxamed asxaabtiisa ay weynaynayaan boqor loo weyneeyo weligay ma arag buu leeya markaasuu weynayntii fasiraya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay in tanahama ay maa tanahama nebiga ma xaakoodo nukhaamatan xaako ilaa hadduu xaakoodo xaakada iska tufaahi waqacad waxay ku dhacdaa fii kafi rajulin nin oo minhum saxaabada ka mida ah, gacantiisa calaa cashiisa biha xaakadii wajhahu wa jildahu wejigiisa iyo maqaarkiisa ayuu marmariyaa buu leeyay boqor sidaa loo yeelana ma aanan arag buu waida amarahum nabi maxamed hadduu asxaabtiisa amar siiyo wax farana ibtadaruuhu way u kala tartamaan oo u kala hormaraan way u degdegaan amrahu amarkiisa bay u degdegaan waidaa tawada'a hadduu nabigu weysaystana kaaduu waxayba sigaan yakhtatiluuna inay ku dagaalamaan calaa waduu'ihi biyihiisa weyseqaadka inay ku dagaalamaan sigaanba yani alwadu marka layidhahda baana waawga la kordhigo biyaha loo jeeda haddii wuduu la yidhah waawga la godana waa weysaqaadka ficilka la samaynayo weya waidaa takallama nabiga hadduu hadlo khafaduu aswaatahum dhawaqoodabay hoos u dhigaan cindahu nabiga agtiisa kor uma qaadaan maxaa yeele waa nala amray yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin saasoo kale buu rabbi leeyay wamaa yaxiduuna kuma adkeeyaan fiiradii ilayhi nabiga annadara fiirada kuma adkeeyaano si aada uma fiiriyaan tacdiiman lahu weynayn ay nabiga weynaynayeen darteed bayna saxaabadaas u fiirinin hadalka curwat ibni mascuud baa quraysh uga sheekaynayo wey waqad carada qurayshay wuu soo bandhigay muxammed calaykum idinka wuxuu idiin soo bandhigay khudbata rushdin arrin toosan oo hanuun ah hanuun arrintiibuu idiin soo bandhigay oo inuusan idinla dagaalamin ah oo cumro u socdo faqbaluuha marka ka aqbala dagaal uma socdee wanaag buu u socdaaye wanaagga oo wataa ka yeela heshiis buu rabaaye heshiiska oo wataa ka yeela saasuu ku yidhi wa khilaala almufaawadaati wadahadalladaas inta ay socdeen dhexdeeda baa tasallala waxaa dusay fi leyli habeenkii dhexdiisii taa'ifatun koox oo min shabaabi qurayshin quraysh dhallinyaradeedii ka midihii attaa'ishiina dhallinyaradii attaa'ishiina kuwa fududaa ahaa ah kuwaasaa dusay kuwaasoo sabcuuna cadadkooda uu toddobaatan yahay ow amaanuuna ama siddeetana yacni waxay diidan yihiin heshiiskaan nabiga iyo saxaabinu waxay arkeen inuu sulxi socdo in la heshiin doono heshiiskay diidan yihiin marka inay carqalateeyaan heshiiskay doonayaan oo markii laisku dhaco dagaalku bilaawdo labadiiba dhinacba markaa la islaayo maqsadkaasay doonayaan weyaan fahabaduu dhallinyaradaa toddobaatanka ama sideetanka ihi ama sideetanka ihi way soo hoobteen min jabal tanciim meesha tanciim la yidhaahdo buurteeda ayay xaggeeda ka soo hoobteen ila mucaskari muslimiina muslimiinta meeshay deganaayeen bayna soo aadeen habeenima bayna soo duseenoo waxay rabeen inay muslimiinta dhib gaarsiiyaanoo dagaalka bilaabaan fa araaduu marka waxay doonayeen tasallulka iyo weerar yani imaatanka ay meesha soo aadeen alqadaa'a inay tirtiraan calaa muxaawalaati sulxi heshiiskan iskudaygiisa socdaa inay hor joogsadaan oo meesha lagu kala tago bay tirtiraan bay doonayeen wey walaakina almuslimiina muslimiintii alqow way rideen calayhim ayaga alqabda qabasho ayay ku rideen yacni waa qabteen weeye ku dhigeen ayagoo siddeetankoodii ama toddobaatan hadba waxay ahaayeen oon waxba la yeelin ayaguna aysan waxba yeelin ayaa la qabtay weye markay muslimiinta ila waxay tusaysaa muslimiinta inay dad baraarugsan yihiin oo aynan dad iska gurdaaye ayaan ahayn uma atlaqahum nabiyu sal llahu caleh wasalam nabigeenna ayaa sii daayey cafa canhum wuuna iska cafiyey ayaga hubkoodaba sii daayuu yidhi waa la celiyey quraysh baa loo celiyey wey fa kaana lahu arintaas yani arinkan oo ah qabashada ayaga la qabtay sideean hubaysan oo la qabtay iyo sideenta la sii daayo labadaba waa u celinaynaa yani alqabdu waliطlaaqu baa la yidhahda fa kaana waxaa ahaaday lahu qabashadaas sideeankaa la qabtay iyo sideentooda ayagan waxba la yeelin arrinkaas saamayntiisabuu lahaa weeyaan muxuu ku lahaa calaa ilqaa'i rucbi argagax iyo cabsi riditaankeeda lagu tuuro fii quluubi qurayshin quraysh laabaheeda lagu tuuro quraysh inay baqaan oo yidhaahdaan yani cadad ka qabtay sideetankaa nin hal mar wada qabsaday iyagoo waxba yeelin waa ciidan aan lala dagaalami karin inay dhahaan oy bakaan oy ka cabsadaan iyo wamaylihim inay u janjeersadaanay u leexdaan ila sulxi heshiis inay marka aqbalaan maadaama ciidan adag uu yahay inay marka sulxina ay aqbalaan maadaama dadkii inta la qabtay haddana loo soo daayey inaysan dadkan dagaal doonaynin ee sulxi iyo wanaag ay rabaan ayay arkeen marka arrintaas baa marna argagax ku dhalisay iyo cabsi marna inay dadkii la heshiiyaan doonay wey taasa afarteeday lahayd wey wa dalika arrinkaas dhexdii buu anzala allahu tacaala ilaahay wuxuu ku soo dejiyey qowlahu hadalkiisa uu rabbi yidhi wa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyakum canhum bibatni makkata min bacdi an adfarakum calayh wa allah alladii allihii wey kafa reebay oo ka joojiyey joojiyey oo reebay ydiyahum allaahu mushrikiinta gacmahoodii cankum idinka idinka celiy waxba idima ayeelisdeetanka idiin yimid ilaahay baa idinka qabtay wey waaydiyakum gacmihiinana allah waa allaha reebay canhum kuwaas aad qabateenna ka reebayo idnan idinkana waxba gaarsiinin bibatni makka ay fii batni makka maka waadigeedii dhexdeedii aad maaragtay ilaahay idinku kaafiye weeye goormaa marka ilaahay gacmihiinna uu ka ilaaliyey ayagana idinka dhowray min bacdi an adfarakum markuu idinka guuleeyey calayhim allaha ayaga dushooda idinka guuliyo guusha idinka siiya dabadeed ayuu rabbi idinka ilaaliyey weeyaan cumaan bnu cafaan rasuulan ilaa qurayshin wabaycat ridwaan halkan ayaga wixii hadda aan soo marayni waxaan arkayna qurayshin baa dadka soo diraysa hadba qofay soo dirayeen oo nebiga u imaanayey markaasuu warbixinta u geynayey hadda nebiga bilaabayo inuu asagu wax diro oo ergo uu dirsado buu nebigu bilaabaya tiibuu nooga warramay cumaan ibnu cafaan saxaabiga cumaan ibnu cafaan la yidhaahdo oo ah rasuulan mid la diray ilaa qurayshin quraysh loo diray iyo wa ridwaan beecadii raalli ahaanshaha ilaahay saxaabadiisa uu ka raadin noqday ballan zamaanteedii iyo cahdigeedii ayuu halkaa musanifka kaga warrami wey waxiina idin kolkaas marka halkaa la marayo oo quraysh ay marka argagax uu galay sulxina ay u jeesteen waxay soo diri kareenna ay soo direen buu nebigu wuxuu goostay oo go'aansaday qarara wuxuu go'aansaday rasuululahi sal al waslam rasuulka alleh salawaatulahi wasalaamu calayhi irsaala rasuulin inuu erge diro nin erge ah inuu diro wafdi inuu diro ilaa qurayshin qurayshna uu diro yu'akidu lahum asagoo u xoojinayo u adkaynayo ninkaa rasuulka la diray annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam maa jaa'a inuusan u imaanin ila lilcumrati cumro inuu cumraysto mooye wax kale u yimid inayan jirin marka arintaasu nabigu goostay markii hore cumarbu inuu diro damcay cumar wuxuu yidhi rasuulka ilaahay iyo quraysh waa taqaanaa cadaawaday aniga ii qabaan aniga qabiiladeeda bani kacab nimanka la yidhaahdana meesha kuma badna marka cumaan baa nimankan bani umaya la yidhaahda ka dhashay ayagaana maka aad u degana asaga dir buu yidhi markaasuu nebigu cumaan marka diray salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa arsala nebigu wuxuu diray cumaan bna cafaan saxaabiga cumaan ibni cafaan min khulafaa'i araashidiin alarbaca ka mid ah radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqde ayuu diray wa amarahu nabigu wuxuu faray aydan markuu dirayey yani markuu dirayey risaalana waa u dhiibay qoraalna waa raaciye wey wa wuxuuna faray oo kale warqadan quraysh horta gaarsii baa layidhi tan labaad wa amarahu nebiga cumaan wuxuu faray aydan mar labaad an yatiya inuu la yimaado almustadcafiina min almuminiina waalmu'minaati bimakka inuu soo wado dadka mustadcafiinta ahoo meesha lagu daciifsado oo islaamnimadooda muujisan lah oo rag iyo dumar ah oo muminiinta ka mid ah dadkaas inuu tartiib u soo bixiyo oo uu keeno meesha oo kolkaa fa yubashirahum dadka mustadcafiinta rag iyo dumarka ah muminiinta cumaan uu ugu bishaareeyo biqurbi lfatxi furashadii oo ilaahay oo u furi lahaa inay dhowdahay oo nabiga guusha la siin lahaa wey wa ana allaha allana inuu yahay mudhiru diinihi allah diinkiisa mid daahirinoo muujinaya inuu yahay inuu ugu bishaareeyo xataa laa yastakfiya ilaa uusan qarsoonaanin uusan dhuuman fii makkata maka uusan ku dhuumanin axadun qofna biliimaani bisababi liimaani iimaanka sababtiina uusan isla qarinin qof muminnimo darteed u dhuumanayo ilaa la waayo fatxi in la heli doono intaasna u sheeg buu yidhi ugu bishaare wadakhala cumaan cumaan wuxuu galay radi allaahu canhu ilaahay ka raadi noqday fii makkata makuu galay wuxuuna ku tegay iskama geline fii jiwaari abaan ibni saciidin almawiyi ninka la yidhaahdo abbaan ibnu saciid oo cumaan ay isku qabiilo yihiin oo reer bani umaye isla yihiin ayuu badbaadadiisa iyo magangelkiisaba ku galay marka abbaana wuxuu yidhi cusmaan anaa anigu marka yani badbaadadii ku soo galay waa ajiir anaa kariyey buu marka haddii qof ayaga ka mida uu yidha hebel badbaadiyey mushrikiinta xataa kuma xadgudbi jirin waa ilaalin jireen wey faballaqa cumaan wuxuu gaarsiiyey quraysh alrisaalata risaaladii warqaddii oo waday nebigu soo qoray ayuu quraysh gaarsiiyey markaasay markii ay risaaladii uu keenay oo warqaddii ay arkeen wa caraduu calayhi cumaan bay waxay u bandhigeen oy yidhaahdeen an yatuufa bilbeyti kacbada waa dawaafi kartaa bay adiga soo muctadir maadan ahayn waa timid waa noo timid sooma iska dawaaf adiga waa ku ogolnay markay warqadii ka qaateen faabaa cumaan waa diiday an yatuufa inuu tawaafo kacbadii iyadoo rasuululahi sal l wasalam rasuulka allana iyada ou yahay mamnuucun mid loo diiday ayadoo rasuulka ilaahi loo diiday oo halkaa taagan yahay anigu ma cumraysanayo buu yidhi faraha ka qaada aadi maayo kacbadii buu yidhi waxabasat qurayshun quraysh way xirtay way xabistay cumaana cumaan bay xireen radi allaahu canhu xabsigaa macnaheedu marka ma ahan xabsi oo asaga loogu talagalay maahe way showrayaa maadaama warqadii ou keenay warqadiibay inay ka showraan rabaan warkuna inuusan faafinay rabaan marka meelay ku xireen intaan go'aan kuu keenayn halkaa noo joog bay yidhahdeen ee xabsi asaga la xabisay ma uunan ahayn waxabasat qurayshun cumaan bay xabistay oo meel bay ku xabisay radi canhu walacallahu waxaaba la arkaa araaduu inay u jeedaan markay cufmaan xabisayeen halkaa fadhiiso ay dhahayeen an yatashaawaruu fii maa baynahum dhexdooda inay ka showraan ayay doonayeen waxa ay risaaladan jawaabta ay ka bixinayaan inay ka showraan ayay rabeen markay dhammaystaan dabadeedna ay u sheegaan jawaabta uma markay showraan dabadeed yursiluuhu cumaan inay diraan macal jawaabi jawaabtii inay la diraan ayagoo risaaladii qoraalkii nabiga jawaab cusmaanu ka siido inuu laabto ayuu maaragtay sidaas bay inay u xireen baa la arkaa buu yidhi taasaa laga yaabaa inay tahay arrinta waxay meesha ugu xabiseen markii cusmaana la xabisay la yidhi washaaca bayna muslimiintii dhexdoodii waxaa faafay أنه عثمان qutila in la dilay ayaa muslimiinta dhexdeeda ku faaftay cumaan waa la dilay ayaa cumaanna wuxuu ahaa erga la dirsada buu ahaa rasuul buu ahaa weyan wa qatlu rasuuli qofka ergada ah dilkiisa la dilaahi yacnii wuxuu tusayaa wuxuu tusinayaa aliclaana ogeysiin can ilxarbi dagaal ayuu tusayaa wey rasuulkaadii ergadii asoo dirtay haddaan dilo macnaheedu waa dagaal wey lama dilo rususha dadka qofka la soo diro lama dila ergada markii warka laga dhegayso waa la celiyaa laakiin qofkii asagu dagaal rabo ergadii macnaheedu waxaa dagaal baan diyaar u ahay weyaan sidaasay marka muslimiintiin u fahmeen falamaa samica rasuululahi sal alay wasalam dalika arintaa markuu maqlay nebiga oo la yidhi cumaan baa la diilay warkii baa nebiga soo gaaray nabigana calayhi salaatu wasalaam saad ogtiin haybka kama warqabine haybka wuxuu ku ogaan jiray waxyigii ilaahay oo ogeysiiyey unbuu ku ogaan jiray markii warkii soo gaaray yani cumaana la dilay yuu qaala nebigu wuxuu yidhi laa nabraxu xataa nunaajiza alqawma laa nabraxu halkaa ka tegi mayno ka zuuli mayno kama dhaqaaqayno halkan xataa nunaajiza alqawma ilaa dadka aanu kala baxno oo dagaal intaan dagaalanno aanu kala adkaanno ama ay naga adkaadaan ama annagu ka adkaanno halkaa ka tegi mayno buui wadaca annaasa dadkii la socday saxaabadiia ayuu nebigu yeehay wa huwa nebiga oo taxta shajaratin geed hoostii isaga uu nebigu fadhiyo ayuu dadkii ugu yeeay muxuu ugu yeeray yani an yubaayicuuhu cala alqitaal inay nebiga beeca iyo cahdi iyo ballan la galaan cala alqitaali dagaal inay ballan kula galaan maadaama rasuulkeeni la dilay axadkii ergadii aan dirsanno cumaana la dilay annaga marka waa noo dagaalna aan isdhaarsanno oo aan ballan igula gala cala alqitaali inaan dagaalamayno fafaara naasu dadkii saxaabadii way soo kaceen oo way soo aadeen ilaahi nabiga xaggiisa soo aadeen ayagoo beecadaasi rabo weeyaan markay u soo kaceenna wabaayacuuhu nabiga beecadii bay la galeen cahdigii iyo ballantii ayay la galeen bixamaasin si ay maca xamaasin xamaasad si ay ku jirto aad ay dagaalku u doonayaan muslimiinta ayayna nebiga kula mubaayacoodeen maxayna kula mubaayacoodeen cala almowti dhimasho inay dhimanayaan wa calaa an laa yafiruu inaynan cararaynin labadaasay nebiga kula heshiiyeen ballankula galeen inaan kulligeen dhimanno oo aanan cararin labada arimood ballantaas ayuu beeco kaga qaaday wa akhada rasuululahi sal l wasalam nebiga markuu saxaabadii u ka qaaday ballantii uu ka qaaday cumaanna uu maqan yahay wa akhada rasuululahi sal l wasalam nebiga ayaa wuxuu qabtay yani ixdaa yadayhi labadiisa gacmood midood ayuu bil ukhraatan kale ku qabtay saasuu labadiisa gacmood iskugu qabtay markaasuu qaala wuxuu yidhi haadihi midani can cumaana cumaan ibni cafaan anaa baycada u gelaya buu yidhi cumaan hadduu joogi lahaa soo beecada kama qayb qaateen anaa beecada gacanteeda ugu galay buu leeyahay cumaan baa ballantaana beecada uga qaaday wey walama intahat ilbaycatu cahdigii iyo ballantii iyo beecadii markii ay dhammaatay ba jaa cumaanu radi allahu canhu cumaanoo socda baa yimid oo jawaabtii wado saxaabadiina inay dhintay u haysteen waa isballansadeen markii beecadii ay dhacday ayaa waxaa yimid cumaan ibnu cafaan oo socdo ayaa yimid beecadaas waxaa la yidhaahdaa yani saxaabadii hal nin mooye inta kaleo nabiga la socotay beecadaasi way wada galeen hal nin baa ka dhuuntay oo munaafiqiinta ka mid ahoo yani la yidhaahdo yani jadd ibnu qays nin la yidhaahdo kaun baa ka dhuuntay oo markii dadkii saxaabada aadeen uu ratigiisa gadaal ka galay isagoo dhuumanayo marka waanzala allahu ilaahayna wuxuu soo dejiyey fii fadli haadihi albayca beecadaas ay saxaabada nabiga la galeen fadligeedaba wuxuu ku soo dejiyey aayadda qur-aankii suurat alfatxi ku jirto laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim aayaddaasuu soo dejiye weeye laqad radia allaahu allah wuu raadi noqday can almu'miniina dadkii mu'miniinta ahaa iyo id waqhtibuu ka raadi noqday yubaayicuunaka ay ballan kula gelayeen taxta shajarati geedda hoosteeda ay ballanka kugula galeen dadkaas ilahay waa ka raadi noqday alansaar walmuhaajiruun ilahay waa ka miyad lagu magacaabay haadihi albaycatu beycadan yaa waxaa lagu magacaabay baycat ridwaan maadaama ilahay uu ka raadi noqday yaa baycat ridwaan lagu magacaabay weyan hada wbilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamed